yakuuna hawaahu tabcan limaa jiitu min xadiidkaas daciifka ah waxyaabaha maaragtay macnaha uu kutusinayo kutusinaya waxaa ka mid a ah, wamaa kaana limuminin walaa muuminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaraatu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiinaa munaasab uma ahaa qofkii muminka ahaa iyo haweentii muminadda ahayd haddii alle iyo rasuul ay wax xukumaan oo arin ka mid ah ay xukumaan oo ay waajib ka dhigaan oo ay laasim ka dhigaan an yakuuna lahum khiyaaratu inay khiyaar yeeshaan munaasab uma aha wax banaana ma ah ay dhahaan marka yani ma samayn karna mase ma samayn karna khiyaarkaas ma jiro waman yacsi اllaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina qofkii alle iyo rasuul caasiya baadi cad buu maaragtay qofkaasi u baadiyoobay marka yani waxaa qofka ka celinaya waa maxay inuu ka hor yimaado nusuustii iyo wixii la faray oo waajibka ku ahaa waa iimaanka uu leeyahay ma garatay yaa sabab u ah waajibinaya inaanu mucaarado la imaanin sidoo kale mucaaradada waxaa ka mincinaya baadidii maaragtay tusinaysa in lays ciqaabi doono ciqaab ad qofku uu mudan doono yaa iyaduna maanic ah inuu ka joogo mucaaradada iyo ka hor imaanshada nusuusta taa marka haddaan halkaa uga baxno su-aasha saddex iyo labaatanaad wuxuu yihi shiikhu ma daliilu اshtiraaطi اlqabuuli min alkitaab wasuna yani waxaan kusoo jirnay kitabka aclaam sunati اlmanshuura liictiqaadi طaa'ifati naajiyati mansuura sheekh xaafid ibn axmed alxakami uu lahaa marka su-aasha saddex iyo labaatanaad shiikhu wuxuu yihi ma daliilu ishtiraaطi اlqabuuli min alkitaabi wasuna daliilka kutusinaya in towxiidkii laa ilaaha ila اllah qofku uu aqbalo inay shardi tahay daliilka ku tusinaya ee kitaabka sunada ku jira muxuu yahay jawaabta marka su-aasha saddex iyo labaatanaad waxay tahay qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi fii shani man lam yaqbalhaa dadkii aan aqbalin towxiidka oo kelimatu laa ilaha illa allah aan aqbalin arrinkooda wuxuu ka yidhi alle isagoo tilmaamaya ciqaabka ay muteen ilaa dadkii rususha alla raacay ee towxiidka raacay rususha iskuma iskhilaafsanin mogta laa ilaha illa allah nusuus fara badan ba arrintaa kutusinaysa in rususha mid walba lala soo diri jiray maaragtay laa ilaaha ila allah lala soo diri jiray ayaa nusuus fara badan oo sheegaysa yaa ku jirta yaa jirta marat wama arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha illa ana facbuduun marka waa laa ilaha ila allah un wax kale maaha وإلى caadin akhaahum huuda qaala yaa qowm icbudu اllaha ma lakum min ilahin غayru waa laa ilaha illa bay kutusinaysaa nabiy llahi marka saalix iyo nabiy llahi shucayb iyo suuratu huud iyo nabiy llahi nuux waa laga sheegay kulli marka waa kelimad tawxiid un waa noo imaan doonta hadii la yidhaahdo shi mucalimiya waxoogaa iltizaamka ka sheekeynaya marka yani dadkii aqbala kelimad tawxiidkana way badbaadi jireen kuwa kalena waa la cadaabi jira marka aayaddan hay maaragtay eh, faraha badan ee suuratu maaragtay eh, saafaad ka mid a ah, waxay un ishaarayaan qolo maaragtay aqbali weysay towxiidkii aqbali weysay oo ka santaagtay iyo maarata wax ku dhacay inay cadaab mudanayaan marka allo wuxuu yidhi fi shaani man lam yaqbalha qofkii aan aqbalin maaragtay kelimadaas towxiidka uxshuru aladiina dalamuu aswaajahum waxaad kulmisaan baa la leeyahay kuwa naftooda ku dulmiyey gaalnimo iyo shirki sida sheekh sacdi uu leeyahay gaalnimo iyo shirki macaasi ku dulmiyey iyo wa aswaajahum kuwii ayaga la jinsiga ahaa oo waxay samaynayeen oo kala samaynaayey marka mid walba waxaa loo dumayaa qofkii xagga camalka ku shabahay iyo wamaa kaanuu yacbuduuna waxay caabudi jireen halaisku soo aruuriyo daalimiintii iyo kuwii ku nooca ahaa iyo waxay caabudaayeen kulaha la isu keeno wamaa kaanuu yacbuduuna min duni lah alla sukadiisa ay caabudaayeen faahduuhum yani u hogaamiya waay hogaamin adag oo dhib badan jahanamo u hogaamiya waay faahduuhum ilaa siraati aljaxiim aayadii aayadii waxaa ku jira marka yani istaajiyana si maaragtay dadkii loo tusiyo inay dhaalimiin ahaayeen inahum mas-uuluuna waxbaa la weydiinaya markaas waxaa la leeyahay haddana maa lakum laa tanaasaruun war maxaa isugu gargaaraynina ila ilaahyadan way noo gargaarayaana dhihi jiray mogta aakhiro waxay u gargaarayaan male marka waa la muujinaa marka caajisnimadooda iyo inay eber yihiin is waxba tarayn ay been sheegaayeen ayadii marka waxaa waaye ayado fara badan baa la sheegay waxay qarteen maaragtay in eh, qowlka alla ku dhaboobay oo innaa ladaa'iquuna bay leyihin cadaab baan maaragtay gelaynaa bay leeyihiin waxaa marka alla aakhirka uu leeyahay inam kaanuu waxay ahayn marka maxay ku muteen cadaabka inam kaanuu waxay ahayn idaa qiila lahum hadii lagu yidhaahdo laa ilaaha ila allah ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye kelimadaas qaata aqbala hogaansama marka lagu yidhaha yastakbiruuna way iska weyneyn jireen kelmadda ma garate kuwii la yimid oo rususha ahaana way iska weynaysiin jireen way ka kibri jireen ma aqbali jirin qabuula laga waayo wayaquuluuna waxay leeyihiin iyagoo kelmaddaas caaridaaya oo rususha ka soo horjeeda waxay leeyihiin ainaa la taarikuu aalihatana ainaa la taarikuu aalihatana lishaacirin majnuun annagu ilaahyadeenna iyo macbuudaadkeenna waxaan uga tegaynaa lishaacirin majnuun yacni hadal ku iska gabyaa ah oo haddana u waalan miyaan uga tegaynaa rasuulkii wuxuu ku sheegayaan inuu shaacir yaha majnuuna waa kadaabiin way ogyihiin in shicirka maaragtay aanu rasuulku oqoon jirin wax uu daneeyana aanay ahaan jirin wax uu maaragtay eh, ku sifaysan yahan ku tilmaamayan aanay ahaan jiri aanu ahayn caqligiisu dhamaystiranya way ogaayeen ma garatay oo asaadiq alaminay ba u baxsheen ku rulloowa oo amaano lagu yaqaana u baxsheen ma garatay markuu xaqii ula yimid oo naftoodu xaqi ay diiday ay marka caydan iyo beentan iyo waxaa waxba ka jiran ay keeneen waa shaacir majnuun leeyihin shaacirna shaqo kuma lahayn rasulku sal ly slam qur-aankuna shicir maaha isku noocba ma ahaba nadmi gaara waay qur-aanku oo qof kasta waa ogyahay xataa marata xadiis qaarkood waxay sheegaysaa rasuulka sal sl markuu inuu gabay iyo wax soo daliilsada rabo inaanu maarata si isku toosan u keeni jirin waxba u khaldi jiray ma garata shucaara marka waa waa dad dhunsanay u badan yihiin washucaraau yatabicuhum algaawuun ya alla u yiri ya kuwa dhunsanaa raaca marka majnuunna ma ahayn rasuulka sal ly slam wax ka caqli badan ma aanay jirin laakiin waa been iska sheegaya dadkii bay rabaan mogta inay siraan marka waa inay cilo keenaan ay yirahdaan marat waxaasu ku xun yahay halkaas saas ka yahay waa inay been uun sheegaan marka yani istikbaarkaas iyo aqbali la-aantaas waxay ku muteen in marka la cadaabo marka alla waa uu ku beeniyo wuxuu yihi bal jaaa bilxaqi wasadaqa almursaliin beenay sheegayaan dadkaani ee rasuulka sal slm xaq buu la yimid kuwii lasoo dirana waaba uu rumeeyaba oo rasuulka sal sl imaatinka uu yimid waxay rumayn u tahay ambiyada ka horreysay ila ambiyada ka horreysay way sheegi jireen rasulka sal sl soo saari doono marka haddaanuba imaanba de waxaaba ka dhalanaydba maarata rususha ina run sheegaynin marka rumayn maaragtay eh, yuuba u yahaaba ambiyadii ka horreysay rasuulka sal ll slam sidoo kale waxay la imaan jireen buu la yimid tawxiidka buu la yimid ma garatay iyo wax alle wixii wanaag ahaa iyo fadaa'il markaas alle wuxuu le inakum ladaa'iqu lcadaab maanta aakhira adla joogaa mogta cadaabkii xanuunka badnaa awalna waa ku idhahan mogta ina ladaa'iquun inakum ladaa'iqun cadaab xaqiiqadu waa saas warka dhabtaahe alla uu sheegay marka waakaas inay cadaabka ay geli doonaan waana muteen bahd waa qof alle iska weyneysiye waayo tawxiidkiiba laga waayey qofkii tawxiidka alla qiri waaye waa qof alla caayo oo kale mogta waxba kama duwana oo duulal kalea wax maaragtay cibaadada la wadaaga dhahaay marka naarta waa mudan yahay qofkaas wa qaala الnabiyu sal اه ly slm rasuulka alla wuxuu yihi mathalu ma bacahani اllahu bihi min alhuda wاlcilmi kamathali اlgayثi اlkahiiri asaaba arضa fakana minha naqiyaة qabilat اlmaءa faanbatat اlkala'a wاlcushba اlkahiir وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey waa xadiid aada u qiimo badan wuxuu leeyahy rasuulku sal lla ly slam tilmaanta aadka u cajabka badan leh maxay tahay oo waxa alla uu ila soo diray aniga ah oo hanuun ah waxa aniga la ila soo diray ee hanuun ah walcilmi iyo cilmi marka hanuunku waa wixii maarata xaqi lagu ogaanayo waay cilmiguna maarata waa xaqiyo ma daliilkiisi lagu ogaado ka mathali اlgaythi waa sidii roobkii oo kale marka sifada cajiibka waa maxay waxaan aniga alla ila soo diray ee hanuun iyo cilmi ah marka cilmigu waa in adilada sharcigahayd la garto hanuunkuna waa in xaqii la rumeeyo iyo wixii marat ku gaarsiin lahaa matluubka ku tusinay sida ibn xajar uu ku fasirayo ka mathali اlgeythi yuu la mid yahay waa roobkii oo kale alkathiir ee badnaa asaaba ardan dhul buu roobkii ku da-ay fakaana minha dhulkii waxaa ka mid ahaa naqiyatun mid aada maaragtay eh, nadiif u ah qabilat ilmaa biyihii roobkii bay aqbashay fa ambatat ilkala'a caws bay soo bixisay iyo walcushba alkathiira cushbi badan cawsku marka waxaa lagu sheegaa waxaan maarata soo baxa kooda qoyan iyo kooda maarata qalalanba kala waa la yidhahdaa cushbiga laakiin waa midka qoyan wa kaana minhaa waxaa ka mid ahaa dhulkii waxaa ka mid noqday ajaadibu kuwa maaragtay dhagax ah amsakat ilmaaa biyihii qabtay fanafaca allahu bihi annaasa markaasa biyihii alla uu ku anfacay dadkii fasharibuu way cabeen biyahaas dhagaxaas uu qabtay yay ka cabeen wasaqow waxna way waraabsadeen wazaracuu beerana maaragtay way ku beerteen marka biyihii meeshaa galay yaa dhul kale maaragtay lagu waraabiyey oo laga faa'idaystay ee asaga wax soo bixin maayo kii hore wax soo bixinayo kii naqiyada lagu sheega soo bixinayo kan laakin biyihii uu qabtay waa laga faa'idaystay tan saddexaadna waa maxay waa asaaba marka biyihii waxay kaloo roobkii wuxuu kaloo gaaray minha taa'ifatan yani qeyb kale ukhra oo kale oo dhulkii ka mid ah inamaa hiya wax kale maahane qiicaanun waa dhul siman oo si sib ah oo aan waxba ka soo baxaynin laa tumsiku maan biyahana qaban mayso biyihii waa dhaafayaan wax marka laga faa'ida male walaa tunbiku tukala cowsna coosna kasoo bixi maayo oo xoolihii dadka ku intifaacaan fadalika marka mathalu man faquha fi diin illah waa wuxuu tusaale u yahay qofkii diinkii alle fahmay wanafacahu yani qof faqiih ha noqday macnaha wanafacahu marka uu anfacay ma bacahani illaahu bihi wixii alla ila soo diray facalima marka wax ogaaday oo cilmi yeeshay wacallama dadkiina u faa'iideeyey oo wax baray kaas waa midkii dhulkii aadka u fiicnaa waay wa mathalu man lam yarfac bidaalika ra'saa mithaalka kalena waa maxay waa mid maaragtay aan madaxii kor u qaadin oo ka jeestay diinka alleh amase waxaa lagu fasiri karaa diinkii buu soo galay laakiinse cilmi ma dhegaysanin ama maaragtay waa u dhegaystay kumase camal falin dadkiina ma barin wamahalu man lam yarfac dalika kaloo lagu fasiraa waa u ka jeestay kuma intifaacin dadkiina ma anficin marka waa mid maaragtay xaalkiisu aanu fiicnayn walam yaqbal marka waa mid saddexaad waa midaan aqbalin huda allahi aladii ursiltu bihi hanuunka aniga layla soo dira waa gaalkaasi diinkii markuu soo gaaray kadib yuu ku gaaloobay aqbala marka laga waayo sooma jeedid man lam yarfac bidaalika ra'sanna nooc maarata iyaga lafteedu aqbalkiisu waa xunya kaasna kan xoogaa icraadka iyo laga helay ama maarata aan cilmigaba dhegeysanaynin ama intuu dhegeysto aan ku camalfalaynin ama aan dadkii baraynin isaga laftiisu maarata xoogaa waxbaa si ah وبالله التوفيق